بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله وفاعل تصيره فويعل كقولهم في راجل رويجل وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه يان آبدا ولا تقيف تقول كم غزايل ذبحت وكم دنينير به سمحت wqul surayxinu lisarxanin kama taqulu fi ljamci saraaxiinu lximaa walaa tugayir fi cuthaymaan alif walaa sukayrana ladii laa yansarif وhkda زعyفrاn فاcتبr bه سdاsيات وفقه ma ذkr wrdud إlى المحذوف ma kana xdف min أصlه حتى yعuud منتصف كقولهم في شافة شفyها وshاة in صغاarتha shuwyha وأlق في التصغير ما يستثقل زائdh وma تراه يثقل wlxrufu alatii tuzaadu fi lkalim majmuucuhaa qawlu kasaa'il wantahim taqulu fi mudaaliqin muطayliqu fafham wafii murtaaziqin murayziqu wqiila fi safa rijaali sufayriju wfi fatan mustakrijin mukhayriju wqad tuzaadu lyaau litacwiidi wاljabri lilmusagari اlmahiidi ka qawlihim ina almuطayliqa ata wakba sufayri jaa ilaa fasli shataa ka qawlihim ina almuطayliqa ata wakba sufayri jaa ilaa fasli shitaa وشذ مما أفسلوه ذيا تصغير ذا ومثله لذيا وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذا مغيربان walaysa hada bimihaali yuxda fattabic lasla wadac ma shada waxaanu kusoo guda jirnay baabkii baabu taskhiir waxaanu soo qaadanay thulaathiga qaabka loo taskhiirinayo sheekhu raximah llahu wuxuu gudagelayaa thulaathiga waxa ka badan qaabka loo taskhiiriyo ayaa uu gudagelayaa wuxuu yidhi sheekhu wa faacilun faacil tasgiiruhu faacil tasgiirkii fuwaycilu fuwaycil weeyi wadalika tusaale kaa-in wuxuu ahaaday ka qowlihim ay ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay idhaahdaan fii raajilin ay fii tasgiiri raajilin raajil oo ah ka lugaynaya tasgiirintiisa tasgiirintaa dhexdeeda ay idhaahdaan ruwayjilu ay haadaakani ruwayjilun mid lugaynayo oo yar weeyi sheekhu waxa uu leeyahay hulaaigii waynu ka soo baxnay qaabka loo taskiirinayo oo fawaycul baa lagu keenaya isaga waxaad ka warantaa waxa hulaahiga ka badan buu doonaya halkan inuu ku sheego qaabka loo taskiiriye hulaahiga haanigiisu uu yahay alif dheeraada waa hulaahi haanigiisuna waa maxay waa hulaahiga lakin waa masiidu aleyhi ama masiidu fiigi sarfigaad ku soo garan maysaan hulaahigan waxbaa lagu kordhiyey waxa lagu kordhiye xarafkiisa labaad baa a ah alif dheeraada sida faacil oo kale imiga faacil maxaa dheeraad ku ah dee alifta dheeraad ku ah soo qaabka loo taskiirinaya waa sidee qaabka loo taskiirinaya alifkaasun baa wow loo bedilaya alifkaasun baa ahe eh, wow loo bedelaya sababtuna waa maxay waa lindimaami maa qablaha waxa iyada ka horeeya godmaya maadaama wixii ka horeeyey uu godmay alifta dee godaalkaasi muxuu munaasib iyuu u yeedhanaya waa sooma soo maa waa u bedel daarib taskiiri maxaad odhan duwayrib saaxib taskhiiri maxaad odhan suwayxib caamir taskhiiri maxaad odhan cuwaymir masle baa nisha ya waa maziidu calayhi ama waa maziidu fiyo waxbaa lagu siyaadiyey oo hulaati wuu ka badan yahay hase yeeshaa xarafka labaad baa noqday alif alif noqday alif ayuu noqday maxaa la samaynayaa aliftii un wow u bedel lindumaami maa qablaha aawadeed baana lagu bedelaysaa kadibna ku dhaqaajiyo aayar un dhehe faacil suwayxib daarib duwaylib saaxib suwayxib taskiiruhu faacil taskiirkii fuwaycilu fuwaycil weeyi wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qowlihim ee ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay idhaahdaan fii raajilin ay fii taskhiiri raajilin raajil taskiirkiisa taskiirka dhexdiisa ay yidhaahdaan ruwayjilu ay haadaakani ruwayjilu waa mid lugaynayo yar waa mid lugaynayo yar ruwayjil raajil oo kii lugaynayay awaadid ulfaris qofka faraska fuushan buu ka soo horjeeda ayaa lagu taskiiriye maxay fuwaycil maadaama alif ay ku jirta da xarafkii labaad alif noqotay ruwayjir baad odhanaysa waa lugeeye waa mid lugaynayo yar wain tajid min bacdi aaniihi alif faqlibhu yaan abada walaa taqif taqulu kam guzayilin dabaxtu wa kam dunayniirin bihi samaxtu wuxuu yidhi wain tajid haddii aad heshid min bacdi aaniihi ismigaasi aad tashiirinaysid aanigiisa dabadeed haddii aad heshid alifan alif faqlib gedi adigu hu alifka yaa an ya u abadan weligaaba yaa u gedi walaa taqif ay walaa tatawaqaf ha ka istaagin can qalbihi gedintiisa aad gedinaysid taquulu waxaad odhanaysaa kam huzaylin kam huzaylin fara badanaa garanuug yarow dabaxtu intaan gowracay kam huzaylin fara badanaa garanuug yar dabaxtu intaan gowracay wa kam dunayniirin fara badanaa dinaar yar samaxtu inta aan saamaxay bihi dinaarka u fiirso sheekhow iminka waa maxay aanigiisa dabadeed baad alif heshay xarafka saddexaad baa alif noqday xarafkii saddexaad muxuu noqday alif buu noqday maxaad samaynaysaa marka waxaad samaynaysaa xarafkaa alifka ah waxaad u bedelaysaa ya baad u bedelaysaa ya baad u bedeshay xarafkii alifkaa soo maad garan ee sad ee saddexda saddexaad ku noqonaya kelmadda xuruufta saddexda ku noqonaya yadaa isaga aad u bedeshay iyo yadii ya taskiirkiina waad isdhex gelinaysaa waad isu idqaamaysaa tusaale hazaal sow gara nugma hazaal sow gara nugma maxaad samaynaysaa hazaal aliftana xarafkay fadhidaa xarafkii saddexaad soo ma fadhido aliftaasi ya baa loo bedelaya uzay uzayil bay noqonaysaa uzayil bay noqonaysaa ila baad u bedeshe kadib maxaad samaynaysaa qaacidat lidqaam waa soo sheekh sarfi aan ku qaadane ida ijtamaca xarfan mutajanisaani bacda fail kalima bisharti sukuni اlawli wataxaruki tani udqima alwalu fi tani isdhexgeli uzayil mayna sax noqon kamtu waa kamtii khabariyad ahayd tamiiskeediina wataa jirtay de wataa waa loo idaafiyey soo ma argsi ya waana ab waana mafcuul muqadamadeeda dabaxtuna waa maxay waxa weeyaan waa ficilkii iyo faacilkii weeyaan wa kam dunaynirina waa maxay kam dunaynirina wuxuu ka wadaa xarafka afraad baa alif xarafka afraad baa ahe alif isaga ku idqaami mayside alifkaasi xarafka afraad unbaad ya u bedelaysaa muxuunu noqonayaa dunayniirun baad ku keenaysaa isaga dunayniir ma isla fahanay marka halkana muxuu ku sheegay waa inaad qaabka iyo hanaanka iyo kayfiyada loo taskhiiriyo shayga xarafkiisa saddexaad uu alif yahay ama xarafkiisa afraad uu alif yahay haddii xarafkiisa saddexaad ah, xarafkiisa labaad uu alif yahay xarafkiisa saddexaad baan ujeeda cafwan alifta ya baa loo bedelayaa ya-daa alifta aad u bedeshay iyo yaw taskhiirkiina waa la isku idqaamaya haddii xarafka afraad uu alif yahayna aliftaas maad yaa u bedelaysaa waana ku dhaqaajinaysaa fuca ciilu maad odhanaysaa mayna wuxuu yidhi wain tajid haddii aad heshid min bacdi thaaniihi ismiga aad taskhiirinaysid xarafkiisa labaad dabadeed alifan alif haddii aad heshid oo maxay ka dhigan tahay aliftii noqoto xarafka saddexaad soo fahmin faqlib gedi adigu hu alifkaa yaa an yaa u abadan weligaaba ama masder ha ahaado ama ismi ha ahaado wuxuu doona walaa taqif ay walaa tatawaqaf ha ka joogsanin can qalbihi gedinta alifka iyo aad u gediyaysidna sheekhow ha ka shikiin buu kuleeya ku dhaqaaji taquulu waxaad odhanaysaa kam khusayirin fara badanaa garanuug yar dabaxtu intaan gowracay wa kam dunaynirin fara badanaa dinaar yar samaxtu intaan dhaafeen saamaxay bihi dinaarka mana basidayn waqul surayxiinu lisarxaanin kama sarxaan lisarxaani bu maala sarif ka dhig waa jinsi weyan lisarxaanin adi mu qoryasha sarxaana bu le miya waa ismu jinsi oo iska musarif wey lisarxaanin wey waqul waxaad tidhaahdaa surayxiinu ay haadaakani surayxiinu yo yar weeyi yo yar weeyi lisarxaani ay fi taskiiri sarxaani sarxaan taskiirinteeda taskiirintaa dhexdeeda sidaa dhe kamaa taquulu ay qawlan qawdhe qawlka oo kaa inan ahaade kamaa taquulu ay ka qawlika odhaahdaada oo kale fi ljamci jamaca aad odhanaysid haadihi tani saraaxiin ximaa seeraha yeeyadiisii wey seeraha yeeyadiisii wey halkana wuxuu ku leeyahay surayxiin sarxaan baad odhanaysa macnaheegu waa maxay wasanka waxa ku yimaada faclaan u fiirso wasanka faclaan ah wixii ku yimida haddii aad doonaysid inaad taskhiirisid sheikow jamciisii baad eegeysaa jamciisaasi haddii uu facaalin ku imanayo u fiirso jamciisu haddii uu facaalin ku imanayo jamciisu he hadii uu facaalin ku imanayo isna waxaad samaynaysaa alifkiisaasi yaabaad u bedelaysaa alifkiisaasi he yaabaad u bedelaysaa oo fucayliin baad odhan de maxaan idin idhi shayga ku yimaada faclaan haddii aad doontid inaad taskhiirisid jamciisi ag jamciisu hadduu facaalin ku imanayo taskhiirtiisiina fucayliin bay ku imanaysaa sababtu waa maxay lianna ataksiira wاtaskhiira akhawani fi radi ashyaai ilaa usuuliha tagsiirka oo jejebinta shayga la jejebinaya iyo taskiirinta wax la yaraynaya waxay walaala ku yihiin celinta ashyaada ay usuushooda u celinayaan maadaama oo jamcoogi u facaaliin noqday tusaale sarxaan waayey jamciisu waa maxay waa saraaxin sulaan soo suldaankaad wada taqaaniin ma jamcoogi wa maxay waa salaatiin soo ma maxaa la samaynaya marka suldaan bal taskiiri sulaytiin baad odhanaysa waa suldaan yarow sarxaan maxaad odhanaysaa surayxiin baad odhanaysa waaye yarow sababtu waa maxay jamcii baa facaalin ku yimid oo masle baanay faclaan markaad maraysid taskiirinteeda jamciisi ago jamci hadduu facaalin ku imanayo taskiirtiina facaylun un dhaaayar waayo liana tagsira wa taskiira akhwaani fi radi ashyaa ilaa usuuliha mayna iska basiidayn suraiin iyo suraydiin baad odhanaysaa ka soco baytka labaada kuxigana wuxuu ku wadaa jamcu hadduuna facaalin ku imanayn alifta shaksideeda iskaga daa alifta ha bedelin ya cuthaymaan waa cuhmaan soo maa jamciisi maadaama oo facaalin aanu ku imanayn alifta sideeda kuda alifta ha faragelinine alifta sideedii kuda wax celinaya iyada ma jirte waayo jamacaan kolkii hore egna jamciba maadaama aan loo maqal inuu facaalin ku yimiday dee jamcaad way qiyaas qaadanaysa ay alifta sideedii ku daynaysaa waqul sukayraanna waa lamid mid kolka ama sifa ha noqdo sida sukayraan oo kale waa sakira kii sikraami weeyaan wasfigiisii ama calam ha noqdo sida cuhmaan iyo cimraan oo kale kolkaa taskiiniisa cumayran baad ohanaysa cumaan cusaymaan baad ohanaysa wa qul waxaad tidhaahdaa hada surayxiinu iyo yar weeyi lisarxaanin ay fi taskhiiri sarxaanin sarxaan taskhiirinteeda taskhiirintaa dhexdeeda sidaa dhe kamaa taquulu ay qawlan odhaah dhe qawlka oo kaa inaan ahaaday kamaa taquulu ay ka qawlika odhaahdaad fi ljamci jamaca dhexdiisa ad odhanaysid tani saraaxiinu lximaa seeraha yeyadiisa weeyi walaa tugayirha bedelin ardayow i cuhaymaana cuhaymaan dhexdiisa alalifa alifta ha bedelin walaa sukayraanay walaa tuqayir ha bedelin fii sukayraana sukayraan dhexdiisa alalifa alifta ha bedelin alladii sukayraanka laa yansarifu aan sarfoomayn ay huwa sukayraan sukayraan aan sarfoomayn wuxuu ku leeyahay faclaan haddii aad aragtid jamciis hadii bu eegeysaa jamci hadduu ku imanayo facaalin waa jamcayo iyo iyo labaduba walaalo usuul bay kaasina yaa u celi cuaymaan ka waran isaga aliftaa bedelin waayo jamciis isaga facaalin kuma iman jamciisa facaalin ku iman waayaa loo waayey maadaama oo loo waayey isna wa qiyaas qaado alifta waxbaa taataabana sideedun ku daayo awelkiina god sacdiina la imo sideedin ugu dhawaq yadiina keeno maxaad ohan cuaymaan cumayran sukayran wax dhiba male alladii laa yansarif muxuu uga jeedaa ma sukayran ansar foomayn baa jira sifa kaashifa la dhahdaa maxaa la dhahdaa sifatun kaashifatun baa la dhahdaa sukayraan answer fomin ma jire sifa kaashin waa takmiilu lbeyt beytkunba ku dhamaystiraya wahaakadaa zucayfiraanu faxtabir bihi sudaasiyaati fafqah maa dukir halkan muxuu ka wadaa wuxuu ku leeyahay waxaa lamid ah aliftaasi baaqi yeelitaanka la baaqi yeelaya ee sideedii lagu daynayo ee aan ya loo bedelayn ila ya baa loo bedelay ba laguhi kuwa hore zacfaraan baa lamida oo taskiirtii maxaad odhanaysaa zucayfaraan baad odhanaysaa waxaana soo qiyaas qaadataa ismi oo aakhirka alif iyo nuni ay fadhido ismi kastoo sudasiya oo aakhirka ay alif iyo nuni fadhido faraha hala gelin aliftoodaase sideeda ku daa sideeda ugu dhawaaq zacfaraan saw alif iyo nuni xagga dambe ma fadhiyaan alifta sideedii kudaayay au bedeli zucayfaraanun dhaayo ha isku taataabanin sudasi kasta oo akhirkiisa ay alif iyo nuni fadhidana zucfaraan bay lamid tahay sideeda kudaa oo maxaad odhanaysaa thuclubaan maxaad odhani ya thucaylibaan maxaad odhani thucaylibaan muraytibaan saas baad odhanaysaa buu ku leeyay faraha hala gelin wahaakada ay wakainun kada sidan oo kale weeye zucayfiraanu zucayfiraan ee factabir tixgeli asudaasiyaati asmaa'ada sudaasiga ah bihi zucayfiraan ku tixgeli wafqah kas oo fahan ma ay aladii kafaan dukira laguu sheegay waar waxaan laguu sheegay ha maqli nuuna buu kuleeyaha sheekhu tixgeliyo si fiican u fahan kadibna kelmadaha carabiga ku dabaq whakada iw kainun kada madkuurkan la sheegay oo kale weey waa madkuurka cuthaymaan iyo sukaylaan bu lamid yahay o aliftii lama bedelayo zucayfirani zucayfiran ee factabir tixgeli asudaasiyaati asmaa'ada sudaasiyaadka ee lixda xaraf ka kooban bihay zucayfaraan ku tixgeli wafqah kas oo fahan ma ay aladi kafaan dukira la sheegay ay huwa maaga wardud ila maxduufi ma kaana xudif min aslihi xataa yacuuda muntasif ka qawlihim fi shafatin shufayiha washaatun istakartahaa shuwayiha halkan wuxuu ka wadaa soo maynaan odhan eh, taskiirka saddex baa loo qaybiya tarkiimka baan ujeeda cafwan tarkiimu daruura iyo tarkiimu nida iyo tarkiimu taskiir so tarkiimu nida maynaan soo marin ila tarkiimku waa goyn akhirkii wax la goynayay tarkiimu taskiir ka warrama maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa shaygan eh, la taskiirinayo ilaa kayfiyati taskiiri maa xudifa minhu shayga wax laga xafi qaabkee loo taskiirinaya qaabkeehee loo taskiirinaya qaabka loo taskiirinaya waxa weeyaan shaygan wax laga xadfay kelmaddii laga xadfaa la soo celinaya kelmaddii he laga xadfaa la soo celinaya limaada dee taskiirkuba shayga wuxuu usoo celiyaa maxay asalkiisi ayuu usoo celiya sooma asalkiisi buu soo celiya markaa u fiirso shaygan wax laga xadfay ee aad taskiirinaysid ka goysa soo celinaysaa warinta maad fahmi waaysa haddaed fa ka goysay fadii soo celi haddaed laam ka goysa laamtii soo celi haddaed cayn ka goysa cayntii soo celi mayna ba sidan u fiirso marka wuxuu ku wardud celi ila almaxduufi ay ilal ismi ismiga waxaad u celisaa ismiga almaxduufi la gooyey minhu xaggiisa wax laga gooyey ma ay alladii kii soo celi kaana ahaaday ay huwa maagu xudife mid la xadfay ay huwa maaga shaygii laga gooyey ismigan usoo celi min aslihi wardud celi ilal ismi ismiga waxaad u celisaa ismiga almaxduufi la xadfay minhu xaggiisa wax laga xadfay ma shay soo celi maaga oo kaana ahaaday ay huwa maagu xudife mid la xadfay ay huwa maaga min aslihi asalkiisa wixii laga xadfay soo celi xataa yacuuda jeer uu ahaanayo ay huwa asalku muntasifan mid kala bamoobaya mid kala baroobaya muntasifan mid nisfoomaya oo kala barhmaya wadalika tusaale kain wuxuu aday ka qawlihim carabta qowlkooda ay yidhahdeen fii shafatin fii tashiiri shafatin dibinta taskhiirinteeda ay yidhahdeen haadihi tani shufayhatun dabinyaro weeyi wa shaatu laxdi in sakarta haddii aad taskhiirisood yarayso haa laxda fa hiya iyadu shuwayhatun lax yar weey shay wax laga gooyaa doonaysaa inaad taskhiirisid shaygii laga gooyo horta u soo celi kadibna taskhiiri xataa yacuuda muntasif muxuu ka wadaa tusaale shaygani hulaahi buu ah hulaahigan markaad goysid markaad xaraf ka goysid maxaa soo hadhay labaa soo hadhay labaa soo hadhay xarafkii aad goysid soo celi yaa u taskhiirkiina keen muna nisfoomin labadii sii joogay iyo labadan aad keentay muntasif sida muna barhmoobin uu kala barhmayaay afar bay noqdeene wuxuu noqonayaa laba sii jooga iyo yaw taskiirkii iyo iyo ah, xarafkii kolkaa aad ka geyso soo celisay muntasif markaa waa maxay wuu nisfoomay oo uu kala barhmaya laba iyo labu noqonaya saxiix walala muntasif waa sida asalkii baa muntasif noqonayo kala barhmaya markaad keentid yaw taskiirkii iyo asalkii aad soo celisay iyo labadii sii joogay muntasif buu noqonaya laba joogay iyo laba ad keentay mayna basidayn tusaale ku fahmaysaa shafatin taad waxba tirsi male asalka hore waa shafahum shafahum bu ah shafahum waxaa la gooye laamkii hadii baa laga gooye taadan baa laga so ciwad qaatay shafatun ba iska noqotay soo markaad taskiirinaysid taadan iska daaya asalkeega keen shafahum mina shafahun ahayn waad markaad asalkii aad keentay dee ya ya taskiir la yidhaha baa jiri jirte awalkii god ile wixii waa hulaasiye shuudhe xarafka ku xigana fadxi yadiina halkaa kusoo xigsi shufayihatun taad waxba dhib malayaduy shufayihatun mayna imika muntasif munahayn markaa shay wax laga gooye haddaad doonaysid inaad taskhiirisid shaygii laga gooye horta soo celi sheekh dhib male waa basiid markaa soo ma shaatun ka waran shaahun asalka yahay shawahun weeyaan u dalayle wow baa loogu taskiima shuwayhi maan ad arkayn asalka waraa waxa go-anna waa laamkii maxaad samaynaysaa marka laamta markaad soo celisid taskiiri shudhe asalkan wuxuu ka soo godamay ile waa alife ka soo godamay shuwaydhe haadina kan shuwayhatun mayna basiidayn aad u fudud yahay markaa wuxuu inoogu sheegay shay wax laga gooye haddae taskiirinaysid wixii laga gooye horta soo celi kadibna asalku ha noqdo muntasif mid kala barmaya waa basiid bay la wardud soo celi ila almaxduufi ay ila alismi ismiga u soo celi ismiga almaxduufi la xadfay minhu xaggiisa wax laga xadfay ma shay soo celi maaga oo kaana ahday ay huwa maagu xudifa mid la xadfay ay huwa maaga min aslihi maaga asalkiisa laga xadfay xataa yacuuda yacuuda maad garanaysaa yacuudadan waa bimacnaa saara saariso min akhawati kaanma tansiib ism tarfacu lkhabara tabteedii wey ya waka xataa yacuuda jeeru ahaanayo ay huwa asalku muntasifan mid nisfoomayo oo kala barhmaya jeeru ahaanayo wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka qawlihim qawlkooga ay odhanayaan fi shafatin ay fi taskhiiri shafatin dibin taskhiirinteeda ay odhanayaan haadihi tani shufayatun dibin yaro weey washaatu laxdi in sakarta hadii aad taskhiiriso intu waa shardiya sakarta waa ficlu shardigii jawaab shardigii mee shuwayhatun baa khabara mubtadiisina uu go-an yahay mubtada marka fa baynu gelinayna waayo waa toddobadii mawdic ee fada la gelin jiray waajibka ay ahayd washaatu laxin sakarta haddii aad taskhiiriso adigu haa shaata haddii aad taskhiiriso shuwayhatun ay fa hiya shuwayhatun laxyar weeye culima mayna basiidahay ka wa alqi fi taskhiiri maa yustadqalu zaa'iduhu aw maa taraahu yasqulu waaxrufu alatii tuzaadu fi lkelim majmuucuhaa qawluka saa'il wantahim tqul fi muطlqi muطayliqu fafmwa fi murtaziqi murayziqu waqiila fi safarjalin sufayriju wafi fatan mustakrijin mukhayriju halkan wuxuu kaga warramaya xuruufta loo yaqaano xuruuf zawaayib xuruufu zawaaib habeenkii dhawada arbacad man dhign dib ku noqo xuruufta loo yaqaano xuruuf zawaaib ziyaadada xuruufta minaan sarfiga kusoo baran sarfigii baan kusoo baranay culimooy markaa sheekhu halkan wuxuu keenay macno badan oo xidhiir badan lama leh inuu eegaa suuragala yadan yaw taskiirki maadaamay ziyaado tahay inuu eega suuragala munaliq oo kaliya miimkan ku jira inuu ziyaado yahay inuu keenaa suuragala laakin de waxa weeyaan baabka ayay ku leedahay maxal waa baabka aynu ku qaadanay sarfiga halkaasaan kaga waranay waxyaalo lagu kulmiyana sheekhu raxima allahu tacala wuu keeni doonaa wuxuu yidhi wa alqi tuur fi taskiiri taskiirta dhexdeeda waxa tuurtaa ma shay tuur maaga oo yustadqalu la cuslaysan zaaiduhu maaga zaaidnimadiisa la cuslaysan aw ma ama shay tuur maaga oo tara ad u arki adiguhu maaga yadqulu mid cuslaanaya xaal u yahay y huwa maagu muxuu ku leeyahay taskiirta ka tuurtaa buu ku leeyahay waxaa la cuslaysanayo zaa'idnimadiisa bimacnaa lagu tirinayo joogitaanka uu joogayo xaaladda taskiirta culays lagu tirinayo wa asmaada khumaasiga asmaada shanta ismiga khumaasiga xarafkiisa afraad xarficillo aanu ahayn sida munaliq iyo mudaxrij iyo murtaziq oo kale ama asmaada ka kooban lixda sida mustarij oo kale sida mustakhrij oo kale marka adu khulaasatu lqowl culima waxaynu soo marnay taskiirku saddex wasan buu lahaa waa fucayl oo lagu taskiiriyo hulaatiga mujaradka sida fulays iyo fucaycil oo lagu taskiiriyo rubaaciga mujaradka sida durayhim oo kale iyo fucaycil oo lagu taskiiriyo rubaaciga masiidka qablal akhirkiisana u fadhiyo xarfumed sida misbaax oo kale musaybix soo lama odhan jiri miftax mufaytix soo saa lama odhan jiri haddaba u fiirso ismiga khumaasiga ihi haddii uu yahay mid aan ziyaado wadan u fiirso ismiga shanta xaraf ihi hadii uu yahay mid aan ziyaado wadan ee saa uu ku dhashay sida safarjal oo kale maxaa la samaynaya sida safarjal oo kale waxaa la samaynayaa ama xaraf keliyaaba ziyaado ku ah. sida mudaxrij oo kale sida mudaxrij oo kale qabla alaakhirkiina xarfumad ma fadhiyo waxaa la samaynayaa ka hore laamkaa laga goynaya xagga dambea laga xadfaya akhirkaa laga goynaya ka labaad ee ziyaadada watana awelkaa laga goynaya awalka ayaa laga goynaya sababta loo goynayaana waa maxay rubaaci baa dib loogu celinaya oo waxaa la leekeysinaya wasankii fucaycil sababta oo ah baaqi noqoshada ay baaqi noqdaan labada xaraf ee la gooyey hiqal iyo culays baa ka dhalanaya hiqal iyo culays baa ka dhalanaya haddii ismigu uu wato laba ziyaado laba xarafaa ziyaada labadaa xaraf ee ziyaadadaa midkood maziyo iyo sharaf bay ka leedahay ta kale darajay dheer tahay oo macno gaaray tusinaysaa ta aan macnaha tusinayn baa la goyn ta aan macnaha tusinayn ayaa waxa weeyaan la goyn ta macnaha tusinaysana waa la daynaya sida munaliq oo kale sida munaliq oo kale marka adu khulaasatu lqowl wuxuu noqonayaa u fiirso rub khumaasiga mujaradka ka ah ziyaadada u fiirso khumaasiga mujaradka ka a ah ziyaadada ama khumaasiga ziyaadada wata ee hal xaraf lagu ziyaadiyede ee khumaasinimo kusoo gaaray maxay ziyaado de rubaaci bu ah lakin muxuu kusoo gaaray ziyaaduu kusoo gaaray akhirkiina ma fadhiyo xarfumed ma fadhiyo marka la taskiirinayo maxaa la samaynaya waxaa la samaynayaa waxaan la cuslaysanayaa laga goynaya waxaan la cuslaysanayo ayaa laga goynaya waxaan la cuslaysanayaa asal wuu noqon karaa zaaidna wuu noqon karaa toore wuxuu ku tilmaamay maa yustadqalu zaaidu ka labaadna wuxuu ku tilmaamay ma taraahu yadqulu buu ku tilmaamay marka u fiirso markaynu taskiininano iminka munali munali markaynu taskiininano munali iminka waa khumaasi khumaasinimada muxuu ku gaadhay dee ziyaadu ku gaadhay soo ma ziyaadu ku gaadhay mundarijka dambe boo dhig mudaxrij soo qaado mudaxrij sow khumaasinimada kumu gaadhin ziyaado hal xaraf lagu ziyaadiyey markaad taskiirinaysid maxaad ohanaysaa markaad taskiirinaysid mudaxrij sow khumaasi maaha rubaaci baa dib loogu celinaya rubaaci baa he dib loogu celinaya maxaa ziyaado ku ah miimka soo maa miimkaa la goynaya kadibna maxaa la ohanaya duxayrij muxuu la ekaaday fucaycil buu la ekaaday rubaaci baa dib loogu celiya wasankii fucaycil baa dib loogu celinaya safarjel iminka waa maxay waa khumaasi khumaasinimo asal buu utagey soo ma markaad taskiirinaysid maxaad samaynaysaa maskaad taskiirinaysid laamka dambe soo ma ayaad jaraysaa maxaana odhanaysaa sufayrij laamkii baad goysay maxaanad ku celisay wasankii rubaaciga ahaa ee ahaa fucaycin fucaycin haddii laba xaraf ay ziyaado ku yihiin shaygan labada xaraf ee ziyaadadaa mid uu macno tusinayo oo maziye uu leeyahay ka kalena aanu macno tusinayn ka macnaha tusinaya goynina kaan macnaha tusinayn go munaliq ka waran imika munaliq inalaqa waa khumaasi maxay khumaasi ku tagtay wasarti in facala soo ma ismigiisa facil muxuu noqonaya soo munaliq ma noqonayo dee labaa ku jira waa miim iyo nuun miim iyo nuun nuunku waxba inama tusinayo macna inama tusinayo laakiin miimku wuxuu ina tusinayaa litasaduriha horta xagga hore ufadhiya waa talabaadi walidalaalatiha calaa macna ismi lfaacil ismiga faacil macnihiisibu ina tusinayaa maadaama isagu macna ina tusinayo isaga hagoyn nuunka meesha ka saar maxaad odhan rubaaci baynu dib ugu celinay soo maad arag muayliq baad odhanaysaa marka muayliq mustakrijka waran saddex shay baa ziyaada mana saddex miimka isagu macnuu ina tusinaya siinka iyo tada meesha ka saar maxaad odhan mukhayrij mana basidayn intaas buu ka warramay murtasigna kaa hor unbu lamid yahay de irtazaqa iftacala maynayn sarfigaad ku barateen waxyaala see loo miisaamayo markaa wuxuu yidhi wa alqi tuur fi taskiiri taskiirta dhexdeeda waxaa tuurtaa ma shay tuur u fiirso maaga oo yustadqalu la cuslaysanayo zaa'iduhu maaga zaa'idkiisa la cuslaysanayo maaga zaaidnimadiisa ayaa la cuslaysanaya marka la taskiiriyo kadib oo waa maxay waa sida mudaxrij oo kale ile zaaid weyn isaga zaaida la socotee sida munaliq oo kale isaga ziyaada la socota aw ma ama shay tuur maaga oo taraa ad aragtid maaga oo taraa ad ku ogaan haddee doonta raacadii ogaanshaha ka laqmee hu maaga ad ku ogaan yadqulu mid cuslaanaya inuu yahay ad ku ogaan ay huwa maagu tanna waa maxay shaygan waaba asal laakiin inuu ku ogaanaysa waa sida safarjal oo kale maxaa la samaynayaa waad ridaysaa xaalada taskiirka waxaad u aragtid zaaidnimadiisa in la cuslaysanay daaqada ka saar ama aad u aragtid ama aad ku ogaatid inu cuslaanayo walow yuuna saaid ba ahaanin armana basidn wlxrufu xuruuftii allaati xuruuftaasoo tusaadu la ziyaadina hiy xuruufta fi lkalimi kalimta dhexdeeda lagu ziyaadin majmuucuhaa waxa kuu kulminayo qawlka odhaadadaa tidhi saail wax weydii oo wantahim ku mamanow su-aashaad weydiinaysa weliya ku waa xuruufti xuruuf ziyaadi de xuruuftan waa ti ziyaadada kolkaynu sarfiga laba aynu uqaybino ziyaadadaas inay tahay ziyaadatun litakraari aslin inay tahay iyo ziyaadatu macna inay tahay ziyadadu hadday takraar tahay xuruuf gaara gaar kumay ahayn haddii ziyadadu tahay liziyaadati macna toban xarafa gaaru lahaa tobankaa xaraf wuxuu ku jimciyey saail wantahim saail wantahim inkastoo yadi ay ka maqan tahay yadi baa ka maqan sagaal weyaan marka saail wax weydii weeyaan macnuhu saail weydi bimacnaa kolka aad dalbaysid dee wax weydii oo su-aal wantahim kuna mamanow oo dalabka cilmiga aad dalbaysid dee ku mamanow si aad uga noqotid si aad u noqotid min amal min xamalati cilmi si aad uga mid noqotid oo sawkii sheekh kolkii hore kuu soo diidaya kulahaa iska ilaali yaa naahi min daci sharha sawkii kulahaa taasi waxay ahayd cunadi iyo waxa ku saabsan bay ahayd tanna waa tay cilmigo waa loo baahan yahy iyada saxiix wala la markaa iskama hor imanayaan iskama he hor imanayaan saail wantahim waa lagu jamciyaa saail weydii oo wax suaal wantahim su-aasha cilmigaad weydiinaysa inta ku mamanow waxaa kaloo lagu jamciyaa yaa hawlu stanim yaa hawlu shidde iyo culays iyo adaygay istanim ay uskun wanfarij anna xasil oo naga faydan waxaa kaloo lagu jamciyaa qowlkii maxamed ibnu maalik hanaaun watasliimun talaa yawma unsihi nihaayatu mansuuliin amaanun watashiilu sa'altumunihaana waa lagu jamciyaa intaba da waan soo qaadno halkaasa dib ugu noqonaysi allaati xuruuftaasoo tusaadu la ziyaadin ay hiya xuruufta fil kelimi kelimta dhexdeeda lagu ziyaadin majmuucaha waxaa kuu kulminaya qowlka oo dhahraraa tiri ayaa kuu kulminaysa saa'il wax weydii oo wantahim kumamanow taquul waxaad odhanaysaa fii munaliqin ay fii taskiiri munaliqin munaliq taskiirtiisa taskiirka dhexdeeda waxaad odhanaysaa haadaakani muayliqun mid tegayo oo yar weeyi eeg haadaakani muayliqu mid tegayo oo yar weeyi maxaa laga gooye marka waanaad la socotaan waxaa laga gooyey wixii loo loo zaidkiisu zaaidkiisu culays yahay taskirinta kadib oo ah nuuntii baa la xadfay de maxaa la xadfay nuuntii baa la xadfay laba arimood baa zaaid ku isaga miimka iyo nuunte nuunta waxba inamay tusinayn kolkaa miimta maziyale sababta loo daayo waa tasadur iyo macno ismulfaacilna wayna tusinaysaa fafham arrinkaa faham buu ku yuri sheekhu wa fii murtaziqin ay wa fi taskiiri murtaziqin calooshiisa ushaqayste taskiirtiisa taskiirtaa dhexdeedana waxaad odhan hada kan muraysiqun calooshiisa oo shaqaysta yari weyi baad odhanaysaa muraysiq calooshiisa oo shaqaysta yari weyi baad odhanaysaa markaasna wuxuu la mid yahay munaliqun buu la mid yahay isagana tacdii oad meesha ka saaraysaa miimkana waa daynaysaa wa qiila waxaa idhi fi safarjalin fi taskiiri safarjalin lindhanaanta taskiirinteeda taskiirinta dhexdeeda waxaa la yidhi hadi hada haadaa kani sufayrijun lindhanaan yar weeyi baa la yidhi lindhanaan yar weeyi wa fii fatan ay wa fi taskiiri fatan fatan taskiirintiisa fataasoo mustakrijin bixis dalbaya mukhayrijun ay haadaakani mukhayrijun mid bixitaan dalbaya oo yar weeyi ba layidhi ya mayna basiran way fududahay mundalka marka maxaa laga gooyey nuunkii baa laga gooyey maxaana dib loogu celiyey fucaycil baa dib loogu celiyey murtasikna waa la mid oo muraysiq dee tadii baa laga gooyey safarjalna baa laga xadfay suforij oo rubaaci baa dib loogu celiyey mustakrijna tadii iyo waxaa la gooyey sinkii miimkii baa lagu daayay mukhrij oo rubaaci baa dib loogu celiyey taqul waxaad odhanaysaa fi munaliin ay fi taskhiiri munaliin munali taskiirintiisa taskiirintaa dhexdeeda waxaad odhanaysaa haadaa kani mutayliqun mid tegayo oo yar weeyi ffm arrintaasi fan wa fi murtaiin wa fi taskiiri murtaiin calooshiisa oo shaqaysta taskiirintiisa taskiirintaa dhexdeedana waxaad odhan haadaa kani muraysiqun calooshiisa oo shaqaysta yar weeyi wa qiila waxaa la yidhi fi safarjelin fi taskhiiri safarjelin lindhanaanta taskiirinteeda taskiirintaa dhexdeeda waxaa la yidhi haadaa kani sufayrijun lindhanaan yar weeyi wafii fatani wa fi taskhiiri fatan fatan taskhiirinteeda taskhiirinta dhexdeedana waxaa la yidhi fatahaasoo mustakrijin bixis dalbaya marka waxaa la taskhiirinaya fatanta ma waa mustakhrija mukayrijun haadaa kani mukayrijun weeye mid bixitaan dalbayo oo yar weeyi waqad tuzaadu lyaau litacwiidi wljabri lilmusagari lmahiidi ka qowlihim ina almulaydiqa ata ina almuayliqa ata wahba sufayrija ilaa fasli shita halkan wuxuu ka waramayaa ya-da qablalaakhirka la ziyaadiyo xukunkeega ka waran maad garanaysaa sarta waa fucay ciil sooma yadaa qabla aakirka la ziyaadinayo sheekh xukunkeeda ka waran waxaa loo ziyaadiyaa he jabran lilmusaqari kan la taskiiriyey ayaa la kabaya oo maxaa laga kabaya dee waxbaa laga xadfay tusaale iminka munaliq maxaa laga xadfay nuun baa laga xadfay murtasiq maxaa laga xadfay ta baa laga xadfay safarjal maxaa laga xadfay lam baa laga xadfay mustakrij maxaa laga xadfay sin iyo ta baa laga xadfay musaqar kan la taskiiriyey ayaa la kabaya oo see loo kabaya wixii ka tegay de waxaa la leekaysinaya wasankii uu ku iman lahaa ila iminka dib baad ucelisay soo ma ood yaraysay wasankii uu ku iman lahaa ciilaha ila waa khumaasiye ayaad leekaysiinaysaa u fiirsa hadda waqad tuzaadu laakin qad buu geliya waa lilqila ma badno dib baa loo celinaya waxan o dhan iska ilaali kolkaad taskiirinaysid facaycil baa dib ugu celinaysaa ama wasankani wuu ku yari wuu kuleeyaha sheekhu in ya la keena way yar waqad tuzaadu in la ayaa la arkaa alyaau yadii in la ziyaadiyo ayaa la arkaa la arkaa baan kuleeyahay mayna taqliilan litacwiidi ciwad qaadasho darteed in loo ziyaadiye ayaa la arkaa waljabri iyo kabid darteed in loo ziyaadiye ayaa la arkaa lilmusaqari ka la tasqiiriyey la kabayo musaqarka almahidi la jebiyey almahidi la jebiyey wadalika tusaale ka in wuxuu ada ka qawlihim odhahdooda ay yidhahdeen ina almutayliqa kii tegayay ee yaraa ataa wuu yimid ay huwa mutayliq wa ahbaa wuu kaydsaday ay huwa mutayliq asufayriija lindhanaantii yaray ilaa fasli shitaa ay ilaa majiici fasli shitaai jilaalka waktigiisa imaanshihiisa ayuu ukaydsaday dib u dhigto waba iskaraukaysadan marka u fiirso yada reeban yada labaad iyadoo reeban baa la siyaadinaya jawaasan halkeena lagu siyaadinaya qabla aakhirka sababta loo siyaadinayana waa maxay jabran lilmusaqari musaqarkan la taskiirinaya la kabaya oo maxaa laga kabaya xarafkii maxduufka ahaa ee laga gooyey ama asal ha ahaaba xarafkaasi iyuu asal ahaa ma xasuusantid mana asal ahayn safarja laamkiisu asal ma ma maya ama ha noqdo mayane maxay xaraf zaa'ida ha noqdo sida mutayriq ama laba xarafba ha noqdo sida mustakhrij oo kale shaygii ka tegayhe ayaa ayaa u kabaysaa kabid laga kabayo darteed weeyaan marka iyada saasaa loo siyaadinayaa bui mahiid u fiirsada mahiid waa ismi mafcuul wuxuu ka yimid haada yahiidu mabiic buu lamid yahay baaca yabiicu waana haada alcadmu laftii baa jabtay weeyaan haadalcadma laftiibuu jabiyey weeyaan markaa eeg muayliq soo munaliq mu ahayn maxaynu dib ugu celin muayliq baynu nidhi soo ma muayliq baynu nidhi markaad doonaysid in ay ciil ekaysid maxaad odhanaysaa muay ya reeban baad keenaysaa qawlalakhirka muayliq fucayciil mayna noqon murtasi maxaad odhanaysaa safarjal maxaad odhanaysaa mustakrij maxaad odhanaysaa intaba fucayciil baad dib ugu celinaysaa maxaad dib ugu celinaysaa fucayciil maxaad odhanaysaa sufayrij saxiix walala markaa eeg sababta loo siyaadinaya waa maxay waa tacwiid maxaa laga soo ciwad qaadanayaa maxduufkii xarafkii maxduufkaa iyo in la leekaysiiyo oo la gaadhsiiyo fucay ciid fucay cilin laguso laakiin sheekhu wuu kuu sheego wuxuu ku yidhi hawshaasi way yar tahay buu ku yidhi iska fiirso waayo qad buu geliyay arrintaasi aad bay u yar tahay buu ku leeyay aad ayaa waxa weeyaan ay u yar tahay waayahay wuxuu yidhi sheekhu waqad tuzaadu in la ziyaadiye ayaa la arkaa alyaa-u ya-di in la ziyaadiye ayaa la arkaa litacwiid ciwad qaadasho darteed in loo ziyaadiye ayaa la arkaa waljabri iyo kabid darteed in loo ziyaadiye ayaa la arkaa lilmusaqari ka la tashiiriye ee la yareeyey la kabayo musaqarka almahidi la jebiyey wadalika tusaale kan wuxooda ka qawlima ka qowlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhahdeen ina almuayliqa kii tegayay ee yara ataa wuu yimid ey huwa muayliq waahbaa waa kaydsaday ay huwa muayri asufayri jallin dhanaanti yaray ilaa fasli shita ilaa maji fasli shitaay buu u kaydsaday saddexdan bayd baa noo har ma adko washada mima asaluuhu daya tairu taskiiru dawa miluhu ladaya waqawluhum ayda unaysiyaanu shada kamaa shada muqayribanu walaysa hada bimithaalin yuxdaa fattabic ilasla wadac maa shada wuxuu yihi sheekhu halkana wuxuu kuusoo sheegay kolkaynu baabka awalkeega maraynay liana taskiira min khawaa'is ismi lmutamakini kumusoo odhan haddaba waxaa jirta sheekhow waxa weeyaan ismiga kayrumutamakinkii ma soo gelayo weeyaan asalku laakiin asalkaa way khilaafeen oo asmaa oo kayrumutamakina ayay iska taskiiriyeen asmaulishaari bay taskiiriyeen ismigii mawsuul bay tashkiiliyeen wuxuuna shabahay bay dhahdeen ismiga mutamakinka wuxuu ka shabahay fii kawniha tuusafu bilghayr hayr baa lagu sifeeya amaba se maahe wa fii kawniha sifatan lilghayr ama hayr bay sifa unoqotaaba hayr wax kale ayay iyadu sifa unoqotaa asmaadaas maadaama kolkaa ay shabahday ismigii mutamakinka ahaa maadaama oo ay shabahday waa la iska taskiiriyey taskiirtii lafteedii qaacidadii taskiirka kumay socone oo fucayl iyo wixii kumay keenine waxay u daayeen awalkeega ismu ishaarau isagoo sidiisii ay ku daayeen oo fadxadiya fadxadii isagoo oo ah ayaa waxa weeyaan ay ku daayeen aakhirkiina waxay ziyaadiyeen alifay ku ziyaadiyeen aliftaasina waxay ka cibo tahay waxaa ka tegay oo ah awalka in la godo aduu khulaasasu qol waa shaad waxani shaadnimaad uxifdiyasa ya washadda waxa shaadoobay mimaa kii asaluu ay asaleeyeen hu maaga dhaya dhaya baa shaadoobay taskiiru dha dha taskiirkeegaa shaadoobay ka bedelun sheekhow wa miluhu dhayaaga waxaa lamid a alladaya baa lamid a alladaya baa lamid a marka waa maxay dha taskiirteedii baa lagu taskiiriye o la yidhi dhaya waa shaad washaad yuxfid walaa yuqaas maad fahmi waysa asmaada asmaalulishaaraha shan lafti bay ka taskiiriyaan dha ta dhani tani ula maxay idhahdaan haya taya hayani tayani uraya oo qasrigii luqatulxijaaziyiin asmaaulmawsuulaadkana shan bay ka taskhiiriyaan alladii iyo allati alladii alladaya allataya saas bay yidhahdaan iyo dee tasniyadoodii alladayani allatayani alladayuna saas bay yidhahdaan marka intaasi ka taskiriyan waa iska xiftiya waa shaad weyn o han washada waxa shaadoobay mimaa kii xaggiisa waxa ka shaadoobay asaluu ay asaleeyeen maaga ee ay qaacideeyeen dayaa dayaa baa shaadoobay tashiiru daa daa taskhiirkiisaa shaadoobay wa miluhu dayaa waxaa lamida alla dayaa baa lamida markaa daad waa ismu he ismu ishaarihii wey alla dayaada damana waa maxay waa alladii oo ismigii mawsuul wa qowluhum odhaahdooda ay yidhaahdeen aydan idtu noqd aydan noqosho noqdaye unaysiyaan insaan yarow ay yidhaahdeen shadda wuu shaadoobay ay huwa qowlku wuu shaadoobay kamaa shadda ay shuduudan shaadow buu shaadoobay shuduudka oo kaa'inan ahaaday kamaa shadda ay ka shuduudi muqayribaan maqrib yarow shaadowga uu shaadoobo kale buu shaadoobay unaysiyaanna wuu shaadoobay buu yihi oo unaysiyaan laftiisu wuu shaadoobo ya-daasi lagu siyaadiyay waxaasuu ku shaadoobay oo qiyaaskiisu wuxuu noqon lahaa unaysaan buu noqon laha unaysaan iyaguna maxay yidhahdeen unaysiyaan bay yidhahdeen marka waa shaad unaysaan inay ku daayaan bay ahayd sida muqayribaanba uu shaadoobay oo maqrib maxaa lagu taskirin waa hulaiye muqayrib maxay ku taskiriyeen oy ku shaadiyeen alif iyo nunbay xagga dambe ka dhigeen oo bay yidhahdeen marka waa shaad waxan o dhan waa wa qowluhum odhaahdooda ay yidhaahdeen aydan ibtunoqd aydan noqosho noqdaye unaysiyaanun insaanyarow ay yidhaahdeen shadda wuu shaadoobay ay huwa qowlkaasi kamaa shadda ay shuduudan shaadow shaadoobay shuduudka oo kaa inan ahaade kamaa shadda ay ka shuduudi muqayribaan maqribale shaadowgiisa oo kale walaysa ma aha haadaa kani ke waa unaysiyaan iyo muqayribaane bimithalin tusaale ma aha tusaalaha oo yuxdaa la qiyaastay ay huwa tusaala tusaale la qiyaasta wax looga qiyaas qaato maaha waa shaad washaad yuxfad walaa yuqaas halkaas iskaga dabar unaysyaantu kaa soo horbax waa shaadkii dhe muqayribaan waa shaadkii dhe waxbaan qiyaas qaadanaya ha war fatabic sheekhu dardaaran muu guziyey fatabic raac alasla asalka raac asalka oo qiyaaska a raac iyo qaacidad aan kuu sheegay wadac ka tag ma ay alladii ka ka tag shadda shaadoobay ay huwa maago waxa shaadka aana dheg u dhigine ashaadu yuxfad walaa yuqaas qiyaastaan ku siiyey asalkii horen kuusoo marayna ku dheg buu kuleeyahy sheekhu walaysa ma aha haada laysa ismigeed waa haada bimiali maan maa khabarkeyga ba lagu siyaadin jirin ha ka shakiyin marka de bimialin waa khabarkeyga walaysa ma ahaanin haadaa kan waa unay siyaan iyo muqayribaane bimithaalin tusaale ma aha tusaalaha oo yuxdaa la qiyaastay huwa tusaalaha ee fatabic raac alasla asalka raac oo qiyaaska wadac ka tag ma aya aladii ka ka tag shada shaadoobay ey huwa maagu wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuubu ilayk